qaala annaadimu raximahu allahu tacaala alxamdu lilahi laa abqi bihi badla xamda yubaligu min ridwaanihi اlamala ثuma الصalaatu clى khayr اlwaraa wclى saadatina alihi wصaxbihi اlfudalaa bismi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi wkafaa ثuma الصalaatu wالsalaamu clى man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wasidna cilma watuqan yaa rabba alcaalamiin allaahumma salli wasallim wabaarik waanicim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyunina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin insha allahu tacaalaa maantay oo taariikhdu ay tahay saddex iyo tobankii bishii lixaad laba kun labaatan iyo labada waxaan halkan ku bilaabaynaa oo ah masjidka alhuda ee magaalada garowe kitaab ka loo yaqaan laamiyatul afcaal kitaabkaas oo ka hadlaya waxaa loo yaqaan sarfaha ayaan insha allahu tacaala maanta waxaan ku bilaabi doonnaa haddii alla naftanogu simo waxaan rajeynayaa rajeynaynaa dhammaantayo sidaa maanta nabadda uu noogu bilaabmay inuu noogu idlaado haddii eebba idmo laamiyatul afcaal intaanan hore u gelin waxaan ka qaadan doonaa horta afar arrimood ayaan ka sheegi doonaa arrinka koowaad waxa uu yahay kitaabkan shiikha nadmiyey in horta aan bal wax yar ka tilmaamno taariikhdiisa iyo noloshiisi ama eh, sooyaalkii nololeed ee sheikha laba waxaan ku xijin doonnaa haddii alla idmo sarfaha iyo ujeeddooyinkiisa saa ogsoonnahay cilmi kasta wuxuu leeyahay mabaadi qofku marka uu rabo inuu barto la rabo inuu sii ogaado markaad naxwo bilaabaysid horta maxaa naxwo ka baranaysaa naxwo muxuu yahay muxuu faa'iideeyaa booskeebuu ka joogaa shareecada kida wixii la mid ah kadib insha allahu tacaala muqadamadeena wax ku qaadan doonaa inaan ku luuqeenno kitaabka abyaad ka mid ah oo aan sheegno miisaankiisa qaybta ugu dambayso afaraadna waxaa weeye insha allahu tacaala bal inaan ka waranno beydka ugu horeeya markii muqadamada laga tago waxyaabaha uu ka hadlayo oo magaranaysa bilowgii sarfaha ah awalan sheikha waxaa la yidhahdaa abu cabdillaahi jamaaluddiin moxamed bn cabdillaahi bni moxamed ataa'i alandalusi waa nin reer andalus ah jayaan magaalo la yidhaahda kasoo jeeday wuxuu dhashay sanadkii hijriyada oo ahaa lix boqol oo hijriyadu markay maraysay ah isaga oo yar ayuu runtii waxyaabihii aasaaska ahaa cilmiga sida qur-aankii kariimka ahaa bartay oo xifdiyey kadib shiikhu wuxuu ku xeel dheeraaday oo aad iyo aad ugu dadaalay cilmigii andalusi halkaa yaalay inuu barto oo uu ka faa'iidaysto kadibna wuxuu usoo safray oo usoo kicitimay barigii islaamka islaamku markaas wagaagaas labuu ahaa galbeedka oo andalus loo yaqaanay iyo almashriq alislaami oo ahaa wixii andalus ka soo hara marka maqribka haddii la yidhaahdo waa wadamadaas hadda galbeedka afrika ilaa iyo andalus oo laisraacinayo marka dadku markay halkaa cilmiga ka soo bartaan maadaama cilmigii muggiisii iyo ma garanaysaa qaybtii ugu badneed ee barigii islaamka taal yacni shaam iyo ciraaq iyo aagaas xijaas iyo dhulka ay taal way soo safri jireen marka culashiikhu wuxuu ka mid aha dadkii soo safray shiikhu marka naaxina waa ahaa faqiihna waa ahaa wax badan ayuu ma garanaysaa sugay intuu daraasada waday kadibna asagaa wuxuu noqday mudaris ama sheekh callaamo ah oo laga faa'iidaysto cilmiga sheikhu wuxuu ku dambeeyey magaalada yidhaahdo dimashqa ee suuriya kitaabta uu qoray way badan yihiin laakiinse waxaa ugu caansan alkaafiyatu shaafiya kitaabka loo yaqaan alkhulaasa ama alalfiya tashiil alfaraa'id ama adtashiilna waa la yidhaahdaa iyo kitaabkay maanta aan marayno oo ah laamiyatul afcaal sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu dhintay labiyo tobankii shacbaan lix boqol todobaatan iyo labadii hijriyeed macnaheedu intee uu nool yahay toddobaatan iyo laba sano ayuu noolaa wuxuu ahaa nin caalim ah oo cilmigiisa iyo waqtigiisaba dadka uga faa'iideeyey xilligaas oo dhintay maanta waxaa la marayaa kun afar boqol iyo afartan iyo afar waa hadal haynaa waa u ducanaynaa halana raximahullah ilaahay ha u naxariis ibnu maalik ilaahay ha u naxariis cilmigiisaan ka faa'iidaysanaynaa soo ma jeedaan arrinkaasi waxay tusinaysaa hadday wax tusinayso bini'aadanku wuxuu bini'aadanku yahay waxa uu dadka baro qof markuu dhinto waxa layihi saddex arrimood suu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saddex arrimood ayaa ka haraya ayaa u soconaya ajarkiisa saddexaad waxaa ka mid a ah cilmun yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco waxaan rajaynaynaa qof kastoo cilmigaas kitaabka maanta aan bilaabnayno bartay iyo kan baran doona yaah ilaa iyo maalinka aakhiro inta laga gaarayo ajarkeedu wuxuu u socdaa shiikhii qoray ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu shiikha u naxariisto ayaan rajaynaynaa inta haddaan ku dhaafno taariikhdii shiikha oo runtii ah, u baahannahay ka arday ahaan inaan sii baarno noloshiisii suu wax u baranayay suu wax u muraajaceynayay suu wax u xifdinayay dadka suu ugu roonaayo wax u bari jiray qofku waa inuu la baaro wey ardayga shayga ku dhiirigelin kara inuu cilmiga sii wada waxa weeye inuu akhriyo siyar asalaf dadkii hore oo cilmiga baran jiray habkii ay cilmiga u baran jireen inuu akhriyo ayaa laga rabaa ku cibro qaadanaya wax badan buu ka fahmaya mabaadiu cilmu sarfi muxuu yahay cilmigan loo yaqaan sarfiga ama tasriifka mabaadi'da yacnaa waxyaabaha buddhiga u ah waarna inaan baranno inna mabaadi'a kulla cilmin cashara inna mabaadi'a kulli cilmin cashara alxad wاlmawduuc ثuma hamra wanisbat wafadluhu wاlwaadicu wاlismu wastimdaadu xukmi shaaric markii cilmi absidadaba bulshadeena waxa dhibay waxaa weeye fanni waa lasoo qaadayaa waa layska akhrisanayaa ardayga akhrisanaya fannigaas ma fahamsana qeexidda fanniga horta muxuu yahay fanulcaqiida maxaa la dhaha tusaale ahaan labo fankaas uu rabo inuu barto mawduucee ku saabsan yahay asagoo aan loo sheegin baa loo bilaabaya hadhow ardaygii marka faqnigiina waa dhameeyey isugumana xirna oo waxay kala jacsan yihiin hadda marka waxaan nayanaysaa hawshaas hol nagu dhicin sarfa horta muxuu yahan aan barno maa huwa sarf mabaad cilmi kasta wuxuu leeyahay toban mabda yacni toban meelood oo ardayga marka hore loo sheego intuus intaan la bilaabin si uu ma garanaysaa xog guud oga qaato cilmigaas kow waxaa ah alxaddu waa qeexitaanka horta cilmiga ardinata ka bartid noo qeex hadda sarfa soo sarfa maxaa la yidhahda waa in la qeexa labo walmawduuc sarfa muxuu ku saabsan yahay waa in la sheegaa xagee sarfa muxuu yahay ma wuxuu ku saabsan yahay caqiidada ma muxuu yahay sarf waa in la tilmaama uma thamara faa'iidada laga helayo waa in la sheegaa mar haddaan eh, sarfa baratid yaa maxaa faa'ida ka helaysaa wa nisbatun sarfaha inaad sheegtid meesha loogu tirinayo cilmigu waa ablaablaysan yahan soo maa qaybta xadiiska qaybta fiqhiga qaybta luuqadda cilmiga sarfi waxayaa ku jiraa waa in qof ardayga la baraa horta intaan loo dhigin sarfa iyo hawl aan loo sii gelin waa in la yidhaha horta cilmu sarfa qaybta suuxiga wa fadluhu qofka hadduu sarfaha barto fadli ma ka helaya ajri ma ka soo raacaya fadli noocee laga helaya walwaadic ciddii ugu horraysayoo fanniga wax ka qortay oo buddhiga u ahayd in ardayga la baro wal magaca fannigaas leeyahay in la baro wastimdaad xukmi shaaric marka la rabo in cadeemo iyo daliil iyo loo baahdo oo cilmigaas uu u baahan yahay in la doono xagee laga raadinaya daliilkiis iyo adiladiis intaas buu rabaa inuu shiikhu kuu tilmaamo awalan waxaan leenahay xadduhu cilmiga sarfiga waxaa la yidhaahdaa qayxid labaadna oo imaan doontaaye waa alcilmu aladii yucrafu bihi waa cilmiga lagu garto kayfiyata siyaaqati alabniya alcarabiya habka loo dhiso habka ay u yaalaan erayada carbeed wa axwaali haadihi alamniya iyo erayadaa dhismahooda amniyada maqshi waa hay-a waa qaabka qaabkan erayga uu u yaal min sixatin xaggii caafimaadka waa cilaalin ama xaggii cilada soo uruuri sarfa wuxuu ka hadlaa eraygan dhismihiisa eraygan markaan dhaho qaala xaggee buu ka yimi intee siyaabood baa la roroogi karaa haddaan a al qowl in loo rogo qaala marna la yidhaahdo yaquulu marna la dhaho qul marna la dhaho qaa'il suma jeedid rogrogiddaas kelmadda la rorogayo la furfurayo la isku xidhayo shaqo sarfo weeye shaqo naxwa ma ah markaa waa idin dhacay soomaa muxuu ku saabsan yahay sarfu laba arrimood mawduucu sarfi laba meelood buu ka shaqeeyaa alismu lmutamakin ay al ismu lmucrab isimka la icraabo buu ka hadlaa xaggaa maxaa ku baxay isimka mebniga ah sarfa kama shaqeeyo mebni maxaa ka mid ah isimka mawsuulka ah ismiga ishaarada ah isimka doola kuuran yahay ii sheeg istifhaamka ah waxaasoo dhan sarfa kama hadlo sarfu wuxuu ka hadlaa isimka mucrabka ah al-ismu lmutamakin ay al lmucrab baa laga wadaa laba xagga ficilkana wuxuu ka hadlaa alficlu lmutasarif mutasarif maxaa laga wadaa hoos dhig yeeli kara maaha waxaan ka wadaa ficil mutasarifa ah? maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa yacni ficil maadi noqon kara mudaaric noqon kara amar noqon kara marka waa ku dhacay soo maa halkaa markaan u jeedno labadaas wixii ka soo hara alficil almutasarif maxaa haray alficiluljaamid ficilkii hal meel iska haysta asagu ma noqdo sarfa kama shaqde laysa oo kale laysa waa jaamid laysa mudaaric ma ka dhigi kartaa ya laysa amarna lagama dhigi karo mudaaric lagama dhigi karo sidaas daraaddeed shaqo sarfa ma geli karto haa isimkiina kii mucrabka ahaa mooyaane int marka maxaa meesha ka baxay isimkii mabniga ahaa xuruuftii oo dhan iyo ficilkii jaamidka aha bannaanka la dhiga saddexdaas qolo sarfuuhee kama shaqeeyo weeyaan waaya haddaad sarfo baranno maxaan ka faa'iidaynaa waxaan ka faa'iidaynaa haddaan sarfo baranno in aan garanno macrifatu aw fahm amniya wa usuuli alkalimaat alcarabiya kelmadahan carbeed dhismahoodii iyo asalkoodii meesha ay ka yimaadeen ayaa baranaysa markii lagu dhaho ii sheega dola ku ron yahay eela la soo qabto layidhaha qultu waxaa baranaysaa markaa sarfaha baratid kelmadan qultu dhismaheedii meeshae ka timi asalkeedii qaaluu ahaa qaalaa asalkeeduna qawala buu ahaa qawalaa qaacido la soo saaray idaa taxaraka xarfu cilla wabijaanibii saakina qulibat alcillatu alifan markaasay qaala noqotay markay qaala noqotay ayaa tala raaciya qaaltubay noqotay eeg mar qof markuu sarfaha barto kelmadan la yska dhahayo oo dadku isaga dhawaaqayaan wuxuu baranayaa asalkeedii marka maxaa u fuudaanaya hadba sida uu rabo inuu u isticmaalo hadba sida uu rabo inuu isticmaalo markuu yaqaan ficilkan ka taba kaatib inuu ismu faacil yahay ma garanaysaa yaktubu inay mudaaric tahay kataba inay maadi tahay maktuubin inuu ismu yahay adduaa loo kuuron yahay kutub inay jamc muxuu markaas intaas waxa barayaa waa sarfaa sarfaa baraya markuu intaas sarfuhu baro asaga marka faa'iidaha wuxuu haystaa ah waxaan uu bartay meeshuu ismu faacilka u adeegsan lahaa wuu garanaya meesha ismu adeegsan lahaa wuu garanaya marka amaradii faa'idaha ka helaysaa waxaa weeye in aad garato hee kelmadahan carbeed asalkoodii kadibna mid kasta meesha ku habboon aad ku isticmaali karto nooca kuxigaa wuxuu yahay walaalayaal nisbadiisa cilmiga la yidhaado sarfaa xagee ka tirsan yahay waxaana dhihi nisbatuhu waxa weeye ilaculuumi alcarabiya culuumta carbeed ayuu ka tirsan yahay culuum alcarabiya waa labiyo toban xabo weeyaan labiyo tobanka waxaa ugu muhiimsan afar baa ugu muhiimsan afartaas ugu muhiimsan waxaa weeye cilmu luqa waa cilmu lmufradaat waa erayada waa qaamuusada soo garamaysaan qawaamiista la isticmaalayo lisaanul carabka iyo munjidka iyo kuwaasiyo waxaa loo yaqaanaa cilmu lmufradaat yacni erayadii baa karaad raacaysaa warka waa ku dhacay soo maa cilmulmufradaat baa la yidhaahdaa cilmiga ku xiga waxaa weeye asarf kan ku xiga maxaa weeye annaxw kan ku xigana albalaaqa afartaas maxay muhim u noqotay afartaas waxay muhim u noqotay yaah dee nimanka carabta ah warkoodu waa laba qaybood yaah carabta warkoodu lababay u qaybsamaan mufrad iyo jumla ninkan carabiga hadlaya dee erayuu ka hadlayaa markii laisku xidhana maxay noqonayaa maxay noqonayaa jumladoo soo maa ayib erayo iyo waa erayo iyo jumlo weeye hadalka carbeedi haddii sidaa tahay marka tii baa la kala gurayaa erayadii marka aan imaano erayada laba meelood baa lagaga sheegay laba siyaabood baa erayga looga hadli karaa dhismihiisa habdhismihiisa see buu dhisan yahay xuruuftan see u xarakaysan tahay see u dhisan tahay asalkeed waxyee ka timaaday iyo wixii la mid ah soma ujeedaan tan naga xira istanxir marka eraygan asalkiisa iyo dhismihiisa in laga sheekeeyo cilmigeebaa iskale sarfe koow sunama socotid eraygii waxaa loo tegayaa in la raadiyo macnihiisi eraygan macnihiisii in la raadiyo haye erayada macaanidooda iyo raadintooda iyo baxdi in lagu sameeyo howlahaas yaa qaabilsan cilmu luqa cilmu lmufradaat macaajimti baa laga raadinaya marka xaggaas waa taas weeyaan dhinaca labaad jumlooyinkii baa lasugu imaanayaa aljumla alcarabiya markii la raba in la dhiso shaqadaas in erayan eray kale loo keeno oo si saxan loo dhisaahi haye yaa shaqada qabanaya waa shaqo naxwe in jaaa keentid inaad jaaa keentid jaaa inaad keentid maxamedna aad ku dhejisid oo jumlo ay wada noqdaan waa shaqa naxwe waa fahan jumlooyinkii la dhisay macaanida ay faa'iideynayeen inay sajci tahay inay tahay tashbiih inay kadaa tahayna waa shaqo balaaqa wey afarta isku soo uruuri marka labana eraygii bay shaqa ka qabanayaan oo macnihiisii waxay kala qaybsanayaan asalnimadiisii yacnii furfuridiisii labana jumladiibay midna macnihiisi qaadanaysaa midna hee eh, qaadanaysaa eh, xarakaadkiisii iyo icraabtiisi iyo dhismihiisi marka waa ku dhacay soo maa waaya fadliga la helaya in la barto maxay noqonaysaa talow dee cilmigu sideedaba cilmigu wuxuu la derajo yahay waxa loo tiirinayo sarfe maxaa u baranaynaa kitaabullaahi wa sunnatu rasuulihi sala allahu calayhi wasalam inaan ku fahmno soo wixii halkaa ku gaarsiinayana darajo intee laeg way yeelanayaan darajo weyn bay yeelanayaan qofka hadduu cilmi ajir maska niyadda gashado cilmigaa sarfiga uu baranayo inuu u baranayo qalabkaas sarfaha la yidhaahdo inuu u qaato inuu ku furfuro aayaadkiin iyo qur-aankii uu ku fahmo oo ku lafaguro ajar badan buu ka helayaa welidaa waxay yidhaahdaan sharafulculuumi bisharafi almacluum sharafulculuum cilmiga la baranayo sharaftiisa waxaa kuu sheegaya bisharafi almacluumi markii cilmigaa la barto waxa uu ku fahamsiinayo sharafta ay leeyihiin qur-aanka iyo xadiisku cirkaasee marayaan wixii ku fahamsiinayayna dee waa ku xigaan marka warkaa baa ku dhacay soo maa waaya yaa dejiyey cilmiga loo yaqaano sarfiga cilmiga sarfiga waxaa eh, qoray baa la fanni ahaan u qoray alimaam mucaad bin muslim alharaa baa la yidhahdaa ka fanni ahaan wey laakiinse ciddii ka hadashay oo eh, intaan fanni ahaan loo qorin wuxuu ku jiray waxa la yidhaahdo isimkiisu marka muxuu noqonayaa fanni ahaan shiikhan ayaa qor bilaabay baa la yidhi laakiinse ka cilmi ahaan iyo intaan laysu soo ururin culimmada islaamku waa yaqaaneen kutubta naxwada ku firiqsanaa oo ka buuxay ma garanaysaa welibaabaa naxwada iyo sarfaha waxaa laysku dhihi jiray raggii hore annaxw ay wada yaqaaneen waa fahan marka ka cilmi ahaan ninkii soo gurayoo isku dubariday hara sheikhaa la yidhaahdo weeyaan ismka cilmigan aan baranayna waxaa loo yaqaanaa cilmu sarfi ama atasriif labada waa la yidhaahdaa xagee laga keenaa sarfaha markii la raba in maado sarfaa la rogrogo ama la buddhigo ama la asal dhigo waxaa laga keenayaa min alkitaabi wasunnati walqur'aan mas'alo sarfaabaad rogrogtay caddayn baa u rabtaa soo maah caddayntaad waxay ka raadinaysaa qur-aanka ama xadiiskii nebiga ama luuqadii carbeed ee gaba iyo geeraargabayga lahayd ama garanaysaa risaaladaha iyo fariimaha lahayd baa laga doonayaa weeyaan xukunka in la bartaa sarfuu maxaa weeye fardu kifaayo weeye fardu kifaaya waxaa la yidhaahdaa bulshada qayb ka mid a ah hadday cilmigaa barato intii kale wuu ka dhacayaa laakiinse cilmiga wadanka cid barata ti laga waayo kulli waa la wada dembaabayaa fardu kifaaya macnaheed waa sidaas marka waa ku dhacay soo maa marka inaad dadka faradka ka rogtaan baa laydinka rabaa faradka dadka ka roga amaa qofkii mujtahidkaayo magaranaysaa muftiga noqonayo caalimka ah, waajib buu ku noqonayaa maxaa yeelay masaa'il badan baa ku tacalluqaysa ma garanaysaa sarfaha waaya sarfuu muxuu masaa-isha uu ka hadlo markuu hoos loo sii galo maxay noqonaysaa wuxuu ka hadlaa mujarad wax loo yaqaan waa baran doona mujarad waa in ficilkii asagoon waxba lagu darin la keeno masiid waa in ficilkii xuruufya wax la raaciyo iclaal ficilku inuu xanuunsan yahay ama ee ku jidho qalbi ficilka in la rogay miisaankiisa mariyo xadfi in wax laga tuuro kelmadii ishtiqaaq dhambalasho yacni in eray dherayka laga soo dhambasho siyaadaad in wax lagu daro awsaanuljumuuci jamacyada miisaanka la saarayo idqaamkii iltiqaa'u saakinaenkii mashaariicdaas ayuu sarfuhu ka sheekeeyaa weeyaan waaya intaa mar haddaan uga baxno bahalka loo yaqaano muqadamada sarfiga darsiga ayaanu hore usii gelaynaa intaa dambe oo warqadda noogu taal casharka ayay ka mid tahay bismi illaahi raxmaan iraxiim gabaygan waa baxrulbasiid eh, waan akhrinayaa kadibna waa layga daba akhrinayaa isku day inaad sifican u akhrido kitaabka intaa ku jirno labada xababa waa akhrinaynaa inta guduudkana waa akhrinaynaa sharaxana waa akhrinayna sharaxa waxaa iska leh shiikha wiilkiisa asna caalim kala ahaa wiil aabihiis baa kitaabka midna gabayay midna sharxay waa fahamteen soo maa marka ilaahay subxaana wa tacaala guri khayr buu ah gurigaas qaala anaadimu raximahu llahu tacaala alxamdu lilaahi laa abqi bihi badala xamdan yuballiqu min ridwaanihi lamala badala ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء خير الورى وعلى ساداتنا آله wabacdu faalficlu man yuxkim tasarufahu yaxuz min aluqati alabwaaba wasubula tasarufahu luqati labwaab فهاك ناطما محيطا بالمهيم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجملا baabu amniyat alficli mujaradi wa tasaariifihi bifaclala alficlu du tajriidi aw facula yaatii wa maksuura caynin aw calaa facala facula yaatii wamaksuura caynin aw calaa facala faculada hore waa godosad du tajriidi aw facula kadibna yaatii waa maksuura maksuurana waa kordhigaysaa tan ugu dambaysana aw calaa facala baa dhahaysaa saa u xarakee inuu xarakadastabamare dhici karte wuxuu yidhi sheikhu raximahullah baxrigu basiid weeyaane mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun faacilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun mustafcil qaala naadimu raximahullah wuxuu yidhi bismi illaahi raxmaan raxiim shi arday waxaan kasoo bilaabaynaa magaran sharaxi qaala shaykhu limaamu alcalaamatu badruddiini muxamed bnu shaykhi alcalaamati jamaaliddiini abi cabdillaahi bni cabdillaahi bni maalikin raximahullah wuxuu yidhi waraxima salafahu ha ciddii ka horraysan alla u naxariiste haadihi tani awraaqun weeye warqado haadihi markaa maqashid haadihi tani waa soo tilmaamnayoo laba midkood weeye marna waa xaqiiqa marna waa majaas haadihi marka uu warqadan qoray warqadahan qoray mar hadduu muqadamada intuu qoray uu leeyahay haadihii warqadahan waxa ku qoran uu leeyahay waa xaqiiqa markaas wixii waa loo jeedaa amaa hadduu ka wada haadihii maskaxdan cilmiga hadda aan ku hayo oo aan raba inaan ku qoro warqadan oo aanan wili qorin hadduu haadihii leeyahay in haadihii sida caadiga ah waxaa loogu talagalay wax maxsuus oo la taaban karo in lagu tilmaamo waa fahamtay soo wax maskaxda kugu jiran miyaa la taaban karaa looma jeedo mactaa marka hadduu ka wado waxaan qalb maskaxda iigu jiroo hadda aan raba inaan qoro majaas bay markaa noqonaysaa waa fahamta soomahan labada xaalood bay noqon kartaa inuu kitaabkii hore intuu usii qoray muqadamada uu dambaysiiye markaa haadiyi maxay noqotay wax loo jeedo xaqiiqaa amaa hadda aduu bilaabayo haadihiiba ugu horayso maxay noqonaysaa majaas weeye haadihii tani awraaqun warqado weeye tashtamilu kulansatay calaa qasiidati waalidii waalidkay ma garanaysaa qasiidadiis ama gebaygiis raximahullaah uu kaga gebiyey fii abniyati alafcaali ficilada habdhismeedkooda iyo wamaa yatasilu biha wixii la xidhiiray iyo wa calaa dikri maa shay sheegidiis yuxtaaju ilayhi loo baahan yahay oo min al amhilati ah iyo wa iidaaxi maa shay caddeyntiis istabhama mugdi galay iyo wa tafsiiri alghariibi kii kakanaa in la fasiro wallaahu allana subxaanahu wa tacaalaay almuwafiqu waa waafajiyo weeye asagaana waafajinaya kheyrka idanka alle qaala wuxuu yidhi alxamdu mahadi waa mahad jinsiga mahad la yidhaahdo mahad oo dhammi lilaahi alla ayay u sugnaatay laa abqii xaal aan ahay anigu laa abqii min mid aanan dalbaynin bihi bilxamdi mahadda aanan ku dalbaynin bedelan wax bedel ah wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala baa u mahad celinaya mahadcelinta ilaahay aan u mahadcelinayana wax bedel ahee kagama rababa maxaa yeelay asal ahaanba inaan mahad noqo waaba la iigu hee talagalayba warkaa waa ku dhacay soomaan alxamdu mahad lilaah ilaahay baa u sugnaatay laa abqii dalbi mayo bihi bilxamdi mahaddaa daraaddeed albedela wax bedel ah oo aan ku raba haba yaraatee hee ma jidho bihii haddaa xamdiga u celisi wey allaahna waa loo celin karaayo alxamdu mahad lilaahi alle ayay u sugnaatay laa abqii dalbimayo bihii alle bedelan cid aan ku bedesho dalbimayo wey ilaahay cid aan ku bedelanayo haba yaraatee hee ma jidho buu ku leeyahy warka waa ku dhacay soo xamdan usoo qadar axmadu haa axmedu waan mahadinayaa alle xamdan baa mahadinaya mahadin mahadintaasoo yuballiqu gaarsiinaysa min ridwaanihi min ridwaanihi ay ridwaanihi wey min ridwaanihi raali ahaanshihiisa al amala yoolkii gaarsiinaysa qofkii ku mahadiya wey qofkii alla ku mahadiya yaa raali ahaanshaha alle darteed ayaa yoolkiisi mahaddaasi gaarsiinaysaa xamdan mahad axmudu waan mahadinayaa alle xamdan mahadin baa mahadinahayaa yuballiqu gaarsiinaysa hu qofkaas min ridwaanihi ay ridwaanahu raali ahaanshaha alle almala yoolka ka gaarsiinaysa yacnii raali ahaanshihii buu yoolka ka gaarayaa yaana gaarsiinaya mahadintaa waa la mahadiyey subxaanahu wa tacaala oo shiikhu alxamdu lilah ilaahay laba jeer buu mahadiyey shiikhu raximahullah marna wuxuu ku mahadiyey jumlo ismiya oo ah hee alxamdu lilah jumlo ismiyaana waxay tilmaamaysaa dawaam wax joogtaabay tilmaamaysaa waa fahamtay soomaan kow marka labo haddana alla wuxuu ku mahadiyey jumla ficiliya xamdan ay hee axmaduhu xamdan jumla ismiya oo dawaam joogta faa'iidaynaysan allaguu ku mahadiyey jumla ficliya oo wax cusboonaanaya faa'iidaynaysana hee allaguu ku mahadiye weeyaan ilaahay mahadiisa kadib umma kadibna umma buu dhexaysiiye fiiri ilan markii nbi allana waa allaah waa khaaliq nebi maxamedna waa makhluuq waa in marka labada amaan wax badan loo kala dhexaysiiyaa uma maxay tilmaami jira tartiib waa taraakhi taraakhi maxaa la yidhahdaa wax badan inay u dhexeeyaan wey uma intaa kadib asalaatu naxariisi calaa khayri alwaraa khalqiga kii ugu khayr badnaa korkiisa ha ahaato oo khayrka kelmadda khayr asalkeedu wuxuu ahaa akhyar buu ahaa asalkeedu akhyar markaasaa khayr laga dhigayo hamsadii baa laga tuuray sababta loo tuurana waxaa la yidhi likathrati listicmaal isticmaalkeedaa farabatayo subax kasta akhyar akhyar laguma hayn karo waa fahamta soomaahan marka maxaan leenaha khayr asalkeedu waa akhyaroo waa faxudifat ilhamzatuha likarati listicmaal baa loo tuuray weeya uma kadibna asalaatu naxariis calaa khayri lwaraa ma garanaysaa kan ugu wanaagsan khalqiga korkiisa ahaato wa calaa saadaatina madaxdayadiina korkooda ha ahaato naxariis iyo nabadgelyo aalihi eelkiisi ahaa waa ka bayaanine wa saxbihi iyo asxaabtiisi ahaa asxaabtii alfudalaa ee wanaagsanaa dhammaantood lama kala guri kara saxaabade kulli wada wanaagsanaa korkoodana hee naxariise nabadgelyo korkooda ha ahaato weeye oo kelmadda saadaatina waa jamcu saadah jamcu hee saadah saadahna waa jamcu sayid marka saadaad waa jamculjamci maxaa weeye waa jamaca laba jar la keenay sayid buu ahaa jamac saadh baa laga dhigay kadibna maxaa layidhi saadaat marka waa jamcu jamculhee jamci weeyaan kelmadda la yidhaahdo wasaxbihi baa iyadana noo soo hadhay wasaxbihi kelmadda saxbihi siyaabo badan dee saaxib waa mufradkii soo maahan jamaceedu siyaabo badan buu ku yimaadaa jamaca saxbi wuxuu ku yimaadaa dhowr nooc oo gabayba kusoo ururiyeen waxay yidhaahdeen qad jamaca saaxibu qad jamaca saaxiba ahlu luqati biwasni shubbaanin wa wasni furhatin warakbi waljiyaaci walashhaadi aan soo arooriyo saaxib waxaad leedahay kow suxba waa jamac hadduu noo keenay soomaa waa saxbii buu yidhi suxba waa saxbunna waa jamac labaad sixaabna waa jamac saddexaad asxaabna waa jamac afaraad saxaabatunna waa mid shanaad waaya shantaasba meel ku qoro maxaan ku yidhi waa suxbatun wa saxbun wa sixaabun wa saxaabatun wa as wa asxaabun alfudalaa wa bacdu intaas kadib ay bacda alxamdalati wasalaati cala anabiy ma haddii alle lagu mahadiyey iyo salligii nebiga lagu salliyey kadib yaa waaya falficlu haddaba ficilku man yuxkim qofkii suga qofkii suga oo qabto wey tasarufahu ficilka rogrogidiisa qofkii qabta sida loo rogay ficil qaala yaquulu qul yaxuz wuxuu koobay kaasi min alluqati xaggii luuqadda wuxuu ka koobay al abwaaba wuxuu ka koobay abwaabtii wasubula iyo wadooyinkii loo marayay qofkii buu yidhi eh, eh, ficilka kooba ma garanaysaa taqalubaadkiisa isrorogiisa waa dhigan doonaaye siduu isku rorogo qofkii kooba muxuu kooba yidhi qofkaas sarfihii wuxuu ka dhigay magaalo oo kale markaasuu wuxuu magaalada albaabadeedii iyo wadooyinkeediiba nin koobay oo kale weeye wabacdu intaa kadib falficilu ficilku kaamirada fiiri wati way goysaay soddon daqa markay shaqaysay jirtaa maaqaynayaa jirtay wa bacdu intaa kadib falficlu ficilku man yuxkim qofkii suga tasarufahu gadgadoonka ficilka qofkii suga yaxus wuxuu koobayaa qofkaasi min alluqati luqadii xaggeeda luqadii wuxuu ka dhigayaa fiiri magaalo weynaatay luqada xaggeeda wuxuu qabanayaa oo xifdinayaa cala abwaaba albaabadii luqada laga soo gelayay iyo wasubula wadooyinkii luuqadda loo marayay intaba wuu qabanayaa weeyaan inta haddaa garatay fahaaka fada faalfasaaxa fahaaka haa inta haddaa garatay qofkii qabta ficilka inuu wax badan u baxayaan inta haddaa fahamtay fahaaka qabso nadman qabso haa ay manduuman wey manduumatan wey macnu haa nadman tax qabso muxiidan koobay bilmuhimmi wixii muhimka ahaa koobay fahaaka qabso nadman tix qabso ay manduumatan wey qabso muxiidan koobay bilmuhimmi koobay hee wixii muhimka ahaa waqad la arkee ama waqad waxaa dhacda weeye yaxwi tafaasiilatakiirkii waqad yaxwi tafaasiila faahfaahinta inuu koobo oo uu fahmo oo ay ka dhaadhacdo ayaa badan man qofka yastaxdiru uruursada aljumala jumlooyinkii waxyaabihii jumlada ahaayo xirmooyinkii waaweynaa oo markii qaacidada waa jumlo weyn markii lagu dhoday idaa taxaraka xarfu cilla wa bijaanibihi saakinun saxiix qulibat cilatu alifin soo maahan idaa taxaraa maa qabl idaa taxaraka xarfu ficl anfataxa maa qablo haddii lg haddaa aragta xarf ficillo xarakaysan waxaa ka hore inay kordhigan yihiin xarficillaha alif u bedel waa qaacido guud lou siiyey sidaas soo maahan ha qaacida marka waa jumlad weyn faahfaahin badan baa ka hoos baxaysa soo maa jumladda qofkii qabta marka faahfaahinta oo dhan wuu koobaya waxaa la weeyey ficilka haduu yahay facula uu ku yimaado yafculu ka dhig mudaariceeda intaaswaa jumlo lagu siiyo wey facula haddaa aragta ficil ah maxaa ka dhigaysaa mudaariciisa yafculu haye karuma waa wadanaysaa karuma yakrumu sharufa yashrufu inaa yashrufu iyo yakrumu tiraahdo yaa kuu keenay qaacido guud baa haysta marka wuxuu ku leeyahay waqad yaxwii inuu kooba ayaa badan adtafaasiila faahfaahinaha hoose man qofka yastaxdiru uruuriya marka hore aljumala jumladaha waaweyn yacni qaacidooyinka qofkii marka hore qabsadoo xifdiya waxaa u sahlan markaa inuu kooba hee tafaasiishii ka hooseysay oo dhan halkaan ma ku joojinaa maanta halkaanagu joojiya hada bilahi towfiiq sal allahu wslm cla nabiyina mxamed wcla aalihi wsaxbi ajmaciin